adduunyada barabta ka bilowda bilowgii adduunyada baratan ka bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawhaa barbardhac iyo badin baafin kale lawhaa bilowgii adduunyada baratan ka bilowda adduunyada baratankee bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa wax midaya weya kulan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kaloo wanaagsan dhegeystayaa meel waliba aad joogtaan waa sabti weeyaan taarikhdu waxay ku beegan tahay sagaalka setembar sanadku waa labadakunsadeylabaatanka barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye waxaynu ku eegi doonaa ciyaaraha jira waxaynu eegi doonaa isreereebka koobka yuroga labadakunafarlabaatanka waxaa jira kulamo xiise badan haddiinu eegnana kulanka uga soo horeeya afarta galabnimo waxaa wada ciyaari doona xulalka ee eh, beljimka iyo azerbajan azerbajan ayaa soo dhaweyn doontaa xulka wadanka beljimka kulankaasi kofin dubruuni ma ciyaari doono oo kulanka dhaawacayuu kaga maqnaan doonaa sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa eh, kulanka kale xiisaha badan caawa eh, waxaa wada ciyaari doona xoolalka england iyo weliba ay wada ciyaari doonaan sidoo kaleetona sweden iyo weliba waxaa wada ciyaari doona xolka wadanka eh, estonia halka sidoo kale talyaanigana uu la ciyaari doono xolka wadanka north macedonia sidoo kale waxaa jira kulmo kale oo xiisa badan oo la ciyaari doono xalay xulka wadanka sbein ayaa toddobiyo hal kaga badiyey xulka waddanka gorgiya oo isrereebka koobka yuroga ka kulankaasina waxaa uu cadeereeyey ciyaaryahaan aad ied u ee lagu magacaabo lemina yamal waa wiil lix iyo toban jir ah taariikh ayuu sameeyey sidoo kale waxaynu eegi doonaa kulmada kale xulka wadanka bortuqal hal gool iyo waxba ay kaga badiyeen xulka wadanka slovakiya sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa xalay xulka wadanka brazil iyaguna istareereebka mundiyaalka dunida waxay garaaceen xulka wadanka bolovia oo shan gool iyo hal ayaa lagu garaacay halka urugwa iyagana jil ay ka badiyeen saddex iyo waxyaabaha ugu waaweyn ciyaaraha aynu eegi doonaa anigoo cabdirashiid ibraahim cali barnaamijka la socodsiinaya faarax cabdulahi aadan qorshe barnaamijka oo farsameynaya kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha dulkeenan leeyahay haddii aynu eegnana markan kulmadii la ciyaaray yuroga isreebkiisa waxa weyaan sanadkan markii uu dhammaado afarlabaatanka waxaa dhici doona yuroga labada kun iyadoona kulmo xiise badan ay jiraan sidoo kaleeto bal waxaynu eegeynaa kulmadii la ciyaaray haddii aynu ku bilaabnana xulka wadanka sbein waxa ay ka wadareenayaan koobka yuroga isreebkiisii iyagoo toddoba gool iyo hal kaga badiyey xulka uu ciyaaryahanka qarafisqiiliya u ciyaaray ninka yidhaahdo qarafisqiiliya oo gorgiya kasoo jeeda hadaba kulanka wuxuu ahaa kulan xiiso badnaa oo waxaa lagu ciyaarayay garoonka ay ku ciyaarto xulka wadanka gorgiya waana garoonka lagu magacaabo boris bijas kulankaasina xalay ayuu dhexmaray xolalka spain iyo waliba xulka wadanka georgiya iyagoo kulankaasina u ahaa kulan ay toddoba gool iyo hal ay ku badiyeen xulka waddanka sbein oo sanadkan ka mid ah kuwa ugu cadcad ee ku guulaysan karaya koobka yuroga oo sanadka soo socda ee dhici doona afarlabaatanka haddiinu eegno xulka waddanka sbein waxay haystaan ciyaartoy daayara tababaraha cusub ee xulka waddanka sbein ama kooshka sbein ninka lagu magacaabo luis de valonte isagu waxa weeyaan kulankan wuxuu ahaa kulan kiisii uu wacdareeyey oo uu guul markaasi ku furtay kulanka waxaa lagu soo bilaabay ciyaartooyda sida asensio oo ka tirsan kooxda kubadda cagta b g alfaro murata oo atletica madrida dani olmo arbi libsiga sidoo kaleet waxaa jira ciyaaryahan kaleeto oo aad u qadar badan oo fabian lagu magacaabo isagana waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda xulka wadanka sbain kuwa ugu muhiimsan ama kuwa ugu miisaanka culus ciyaaryahankan fabian la yidhaahdo waxa uu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta b g naabuli ayuu kasoo tagay dsg ayuu ku biiray sidoo kale ludri oo mansitia sidoo kale gafi oo barcelona dani kafahal oo isagu real madrida sidoo kaleeto waxaa jira ciyaaryahan kale oo ka ciyaara difaac dhexe waana ciyaaryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta real sushidad waa ninka lagu magacaabo ruben normand oo isagu waxa weyaan difaaca dhexe ka ciyaara laborte oo isagu waxaa weyaan dhanka sacuudiga qabtay sidoo kale waxaa jira ciyaaryahan leado jose gaya iyo goolhaaye unai simon waa kulhayaha kooxda kubadda cagta letika bilbaw halka keedka ay u fadhiyeen ciyaartooy daayara sida ciyaaryaanka lagu magacaabo yemin yamaal wiilkan waa wiil daayar ah oo isagu xalay ka wacdareeyey sano jir dhashay julaay dii ciyaaryaankan ayaa waxaa leeyahay waxa uu noqday ciyaaryahankii taariikhda ugu yara ee u safta xulka wadanka sbein ciyaaryahankii taariikhda ugu yara goolna u dhalay kulankiisii ugu horey marka ciyaaryaankan waxa uu jebiyey rikoorka gaafi oo isagu waxaa weyaan hadda kor uu haystay marka eh, ciyaartooyda barcelona mar weliba waxaad arkaysaa in ciyaartooy jiil dahabi ay u soo baxayaan rikoorkan gaafi ayaa haystay waxaa ka jebiyey ninka lagu magacaabo lemin yamal oo lemisia isagu waxaa weyaan ka soo baxay eh, ciyaaryaankan lagu magacaabo lemin yamal waa wiil eh, aad iyaad loo hadalhaayo isagu waxa uu ka tirsan yahay kooxda cagta baarsha isagoo markaa sano jira ayuu hadda waxa uu ka mid yahay ciyaartooda ugu muhiimsan barcelona isagoo sidoo kaleetana ciyaartooda ugu muhiimsan xulka wadanka sbain uu ka mid yahay ciyaaryaankan isagu bedel ayuu kusoo galay daqiiqo daqiiqona goolkiisii ugu horeeyay taariikhda ay ugu dheliyay xulka wadanka sbain ee waaweynka sidoo kaleeto markaynu eegno xalay hatirig waxaa dhaliyay ninka laihahdo alfaro morata waana waryahaanka keliya ee ugu muhiimsan ay haystaan xulka wadanka sbain alfaro mar weliba isagu waxa weeyaan Eh, waa mid ka mid a ah ciyaartooda ugu muhiimsan xulka wadanka sbain waa ninka eh, u dhaliyey xulka wadanka sbain goolal badan marka ciyaartooyda xulka wadanka sbain waxa uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ninka lagu magacaabo alfaro murata sbain waxa uu u ciyaaray lixdan kulan soddon gool ayuu u dhaliyey lix goolna caawin ayuu u halka atletic madrid uu saftay boqol iyo sagaal kulan eh, gool uu dhaliyey sideed gool uu caawiyey yuventus gool ayuu ciyaaray dhammaan tartamadao idil gool ayuu dheliyey ka midna caawiye gool dheliyey xataa real madrid waxa weyaan ciyaaryaankan oo ka tirsanaa oo sagaashan kulan ayuu ciyaaray soddon gool ayuu u dhaliyey lix goolna caawin ayuu sameeyey marka ciyaaryahankan waxuu ka mid ahaa alfaro murat ciyaartooydii daadayaraa ee real madrid castella marka ciyaaryahankan ayaa xaatiri dhaliyey sidoo kaleeto waxaa jira ciyaaryahan kale dani olmo isagana hal gool ayuu dhaliyey waxaa jira ciyaaryahan kaleatan nico william isagana gool ayuu dhaliyey halka lemin yamaalna isagana waxaa weyaan toddobaatan daqiiqo goolkiisii ugu horreeyay uu dhaliyay taa oo ka dhigan in hadda xulka wadanka sbein gruubka ay ku jiraan gruub e weeyaan waxaa ku jira xulalka scottish norway georgia iyo xulka wadanka cubrus gruubkan waxaa hogaaminaya xulka wadanka scottish oo scotland oo sanadkan waxdareynaya scotland waxa weyaan shan iyo ama shan kulan ayay ciyaareen shan ka mid ah way badiyeen labaiyo toban gool ayay dhaliyeen xulka wadanka scotland halka eh, keliya laga dhaliyay hal gool halka sbain iyagu waxa weyaan saddex kulan ayay ciyaareen laba oo ay guuleysteen hal kulanna waa laga raacay toban gool ayay dhaliyeen saddex goolna waa laga dhaliyay toddoba gool ayay haystaan gool faransiga marka eh, gruubkan waxaa la aaminsan yahay inay kasoo bixi karayaan scottish iyo sbain halka xulka norway oo u ciyaaro haalan la leeyahay sanadkan waxaay ku hari karayaan gruubka ama wareega gruubyada ee markii la eego xulka ama xulalka markii la eega sanadka soo socda ka qaybgalaya ee yuroga ka sidoo kale korwaashi iyaguna way badiyeen oo shan goolay ku badiyeen waxayna garaaceen xulka wadanka latvia badrovij iyo ciyaaryahaanada sida ninka lagu magacaabo ivanasij iyo sidoo kale karamarij ayaa ka mid a ah ciyaartooydii ee goolasha u dhaliyey sidoo kale ciyaaryahan kale lagu magacaabo besalij weli waxa uu cdareynaya ninka lagu magacaabo luka mudriij xalayna waxa uu jirsaday da soddon iyo sideeda sano maanta waxay ku beegan tahay sagaalka setembar waxa uu dhashay sagaalkii setembar tii magaalada zeder la yidhahda ayuu ku dhashay waddanka ruweshiya ciyaaryaankan ilaa hadda waxa uu ka mid yahay ciyaartooda ugu muhiimsan taariikhda soomaali kooxda ee lagu magacaabo real madrid sidoo kale xulka wadanka ruweshiya ciyaaryaankan waxa weeyaan waxyaryahaan aad iyo aad u tayadiis u sareyso hadda waa soddoniysano jir ilaa haddana aad iyo aad ayaa loo jecelyahay xiryaankan ayaa waxa uu yahay mid ka mid a ah ciyaartooyda ugu safashada badan xolka wadanka kroatia xolka wadanka rusia waxa uu ciyaaray ama wuxuu saftay eh, kulan ayuu u ciyaaray kamid ah, gool ayuu dheliyay kamidna waa u real madrid wuxuu usoo ciyaaray kulan marka haddii uu sideed kulan soo socda u ciyaaro shan boqol oo kulan ayuu u ciyaari doonaa marengeeska ninka lagu magacaabo luka madriij oo xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay u ciyaaray real madrid marka waxaa leeyahay sanadkan haddii uu uu sii wato waxba laga yaabo in real madrid mar kale sii ceshtaan sboris ayuu marka tirsanaa boqol kulan ayuu ciyaaray toddobiyi gool ayuu dheliyey labaatan gool ayuu sameeyey halka kooxda ee daada yar uu ka tirsanaa markii uu yaraa denema zagreb uu boqol kulan uu ciyaaray Ah, goolna u dheliyay labaatan ka midna caawin ugu siiyey marka ciyaaryahankan luka mudrij waayihiisii ciyaaraha wuxuu soo bilaabay iyo sboris kulankiisii ugu horeeyey ama markii ugu horeysa uu ciyaarayay waxaa sanadkii kii eh, waxa uu soo ciyaarayay ilaa iyo afar sano kii tobankii kooiy tobankii labaiy tobankii kadibna real madrid ayuu ku biiray tan eh, iyo kii ilaa iyo hadda waxauu madrid kulmo badan ayuu u saftay oo waxa weeyaan kulankiisii ama shan boqol oo kulan ayuu dhawaan gaari doonaa marka luka mudijin waa loo hambalyaynaya waxaa leeyahay babate tuyu oo ciyaaryahankan ayaa aad iyo aad u khatar badan oo xil ciyaareedkan u wacdareynaya xulkiisii iyo weliba kooxdiisaba luka waxa weeyaan waxaa leeyahay wakhti badan ayaan ku rajinayay leeyihin jamaahiirta ee xululka kureeshiya iyo ciyaartooyda dunidaba markaynu eegno shan gool ay ku badiyeen waxay ka dhigan tahay in guruubka d ay ku jiraan xulalka turkiga kurweshiya armeniya welis iyo xulka wadanka latfiya hadda waxaa hogaaminaya turkiga turkiga oo sanadkan aad ay u acdareenaya xulka wadanka turkiga shan kulan ayuu ciyaaray saddex gool waa shan kulan ayuu ciyaaray saddex ka a ah waa uu guulaystay hal jeer ayay barbaro galeen hal jeer waa la garaacay sideed gool ayaa laga dheliyey lix goolna waa sideed gool ay dhaliyeen lix gool ayaa laga dheliyey halka xulka wadanka rueshia iyaguna waxa weyaan gruubka ku jiraan oo kaalinta labaad ay kaga jiraan toddoba dhibcood ay leeyihiin xulka wadanka rueshia saddex kulan ayay ciyaareen laba jeer way badiyeen hal jeer barbadhac ayay galeen wax guuldaraa maysan la kulmin siddeed gool ayay dhaliyeen toddoba waa hal gool keliya ayaa laga dheliyay halka armenia iyaguna toddoba dhibcood ay leeyihiin armenia xataa sanadkan caadi maaha oo toddoba dhibcood ayay leeyihiin afar kulan ayay ciyaareen laba kamid mid ah waxa weeyaan way badiyeen hal ka mida barbara ayay geleen halka midna waa laga badiyey sideed gool ayay dhaliyeen lix goolna waa waxa weeyaan waa laga dheliyey halka xulka wadanka welis iyo latviya marka gruubkan ee ku jiraan xulalka turkiga korweshiya armenia welis iyo latviya waxaa la aaminsan yahay inay kasoo bixi karayaan turkiga iyo korweshiya inkastoo armeniana ay caadi ama ay khatar badyihiinba sidoo kaleeto waxaa aad laga yaaban ciyaaryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta united scott mctomany maagtumani xil ciyaareedkan waa ninka waxa weyaan yurowga isreebkiisii goolasha ugu badan dhaliyey waxaa goollalinta hogaaminaya ninka lagu magacaabo waxaa goolasha ugu badan dhaliyey rumel lukaku oo roma ka tirsan sidoo kaleeto ninka kale ee hojland lagu magacaabo oo mayunaad ka tirsan iyo mactomany waxa weyaan waxay ka mid yihiin ciyaartooyda xilli ciyaareedkan isreeb ka scott mactomany xilli ciyaareedkan shan kulan ayuu ciyaaray oo isreebka yuroga shantaasi kulan lix gool ayuu dhaliyey hal goolna waa u caawiyay marka ninkan waxaa leeyahay taageerayaasha manchester oo qaarkood waxay leeyihin ninkan ma fursad siisaan oo waxaa wanaagsan in fursad la siiyo marka scott mactomany isagu eh, xolkiisii ayuu u shidan yahay oo laakiin kooxda ma united isagu waxa weeyaan eh, xaalad xun ayuu dareemayaa halka sidoo kaleetana kulmadii la ciyaaray turkiga oo kale ay armenia barbara ay ku heshiiyeen halka waddanka bortuqal iyaguna ay badiyeen ronaldo inkastoo uusan golan laakiin bruno fernandes ayaa afartan iyo saddex daqiiqo goolkiisii ugu horeeyey ama gool dhaliyey goolka ku guuleysteen xulka wadanka bortuqal afartan iyo saddex daqiiqo bruno waa ninka lagu magacaabo benando silva ayaa bronigaasi baasay ama ka caawiyey brunona goolkaasi waa u dhaliya halka xulka wadanka ee bortugiiska waxa weyaan ciyaartoo dahabi ay haystaan sida benando silva oo isagu waxa weya masadi ka tirsan ronaldo waa nasar ka tirsan inkastoo ronaldo da u yahay rafaelio ac milan ka tirsan bruno manchester ka tirsan balhiinha oo isagana fulham ka tirsan fatina oo v ka tirsan sidoo kale jowo conselo oo amaah ku jooga ama ku jooga baasha ruben dias oo masidiya ee eh, waxaa jira ciyaaryahan kale aad iyo aad u khatar badan waa wiil da ah oo lagu magacaabo antonio silva marka waa difaac waa sagaaliyo sano jir waxa uu dhashay soddonkii oktoobar labadakunsdexdii waxa uu ka tirsan yahay kooxa kubadda cagta banfica waxaana loo arkay mid ka mid a ah difaacyada ugu muhiimsan ee tobanka sano soo socda xulka waddanka ee eh, lagu magacaabo waa bortuqiiska weeyaan marka kooxda roberto martines way badiyeen oo hal gool ayay ku badiyeen gruubka ay ku jiraan bortuqiilka waa bortuqiiska weyaan waxaa hogaaminaya xulka waddanka bortuqiiska oo burtuqaal shan kulan ayay ciyaareen shan ka mida way badiyeen waxa weyaan wax guuldaraa maysan la kulmin waxa weyaan wax oo darowna maysan la kulmin shan iyo toban gool ayay dhaliyeen ilaa ay haddana wax goolah ma laga dhalintaa oo ka dhigan in xulka wadanka bortuqiiska waxweyn xilli ciyaareedkan shantii jeer ugu dambeysaba ay ciyaareen yuroga isirreebkiisii ilaa ay hadda shabaqood waa la taabanlayahay sidoo kaleeto xulka wadankaasi lafaaki iyaguna way wacdareenayaan shan kulan ayay ciyaareen saddex kulan ayay badiyeen hal jeer ayay barbadhac galeen hal jeerna waa la shan gool ay dhaliyeen laba goolna waa laga dheliyey halka xulka wadanka lagu magacaabo luxemburg waxa weye toban dhibcood ay leeyihiin bosnia waxay leedahay lix dhibcood halka iceland saddex dhibcood ay leedahay halka wadanka kale ee lagu magacaabo wadanka lagu magacaabo lechtensian iyaguna waxay leeyihiin waa wax dhibcoma ah lahan oo lixdii ama shantii jeer ugu dambeysay waa la garaacay mar groupkan waxaa ka soo bixi karaya bortugiiska iyo slovakia iyo weliba xolka wadanka luxemburg waxaa leeyahay marka laakiin waxaa la saadalaya bortugiiska slovakia inay kasoo bixi karya inkastoo labadan xul slovakia iyo luxemburg ay min toban toban dhibcood ay leeyihiin laakiin waxaa la aaminsan yahay in ay markaa dabcan ay wacdarin karayaan sidoo kaleeto dhanka kale haddii nu eegnana isrereebka mundiyaalka dunida ka waxaanu ognahay in xulka wadanka arqantiin ay garaaceen xulka wadanka ecuador colombiya venezuela ay garaaceen barugway iyo beruna barbare ay galeen laakiin xalay saqdii dhexe waxaa wada ciyaarayay xulalka brazil iyo xulka wadanka eh, bolavia xulka wadanka brazil ayaa shan gool ku garaacay xulka wadanka eh, bolovia oo waxa weyaan xulka wadanka brazil aad iyo aad ay u khatar badan yihiin oo ciyaartoyda xulka waddanka brazil way wacdareynayaan tababaraha ee ku cusub xulka wadanka brazilna isagoo waxaweyaan waa ninka lagu magacaabo fernando denis waa wacdareynaya shaxdii ay ku soo galeen xalay waxa uu ahaa golahay ederson oo masiti ka tirsan ninka lagu magacaabo lodi oo atletico madrid ka tirsan laakiin olombic marsel ku biiray ninka lagu magacaabo lodi weyaan halka gabriel maqalas oo arsenal ka tirsan marquinos oo b ka tirsan sidoo kale waxaa jira ciyaaryahaan kale oo daniilow oo la oo u ciyaara kooxda kubadda cagta yuventus qadka dhexe kasamiro oo manchester united bruno gamoris oo newcastle neymar oo sacuudiga rodrigo oo real madrid ah rafinha oo baarsha iyo halka richardson iyaga oo isagana eh, sports ah ninka lagu magacaabo rodrigo ayaa laba gool dhaliyey waxaa laba kale dhaliyay ninka lagu magacaabo neymar halka mid ka mid ah uu dhaliyey rafinha sidoo kaleeto rodrigo gool ayuu dheliyey laba gool ayuu dheli laba gool waa hal goolna uu caawiya halka nemarna sidoo kale waxa weeyaan eh, inkastoo finisia jia u dhaawaceen laakiin weli xulka wadanka eh, lagu magacaabo brazil waxaa loo arkaa sanad qurux badan ay qaadan karayaan haddaba gruubkan waxa weeyaan waa gruubka koowaad ama roondhiga koowaad weeyaan eh, waxaa jira wadamo badan sida brazil oo gruubkan ku jira brugway argentin colombia brugway beru venezuela chile balavia ee weliba xolka wadanka ecuador haddaba kulamadaasi waxaa badiyey brazil way badiyeen urugway way badiyeen argentin way badiyeen colombia way badiyeen brugwayna way badiyeen waxaa weyaan brugwa barbare galeen halka beru barbare galeen dhammaan xulalkan venezuela iyo jili iyo balavia iyo xolka wadanka ecuador waa la garaacay taa oo ka dhigan in kulanka ugu xiisaha badan brazil uu la ciyaari doono xulalka sida xulka wadanka lagu magacaabo kulanka soo socda beru yuu la ciyaari doonaa waxaa jira kulan kaleeta oo xiiso badan urugu ay ula ciyaari doono sideed tobanka laakiin kulanka ku xiisaha badan arqantiin iyo weliba baraasiil wuxuu noqon doonaa kulanka waxaa ka dhiman oo toddobaatan maalin ayaa ka dhiman oo kow iyo labaatanka nofembar sanadkan ayay wada ciyaari doonaan wareega lixaad ee isareebka mundiyaalka dunida baraasiil iyo weliba xulka wadanka arqantiin waa kulan xiiso badan baraasiil waxa weeyaan caadi maaha arqantiina sidoo kale waa xulka xiista mundiyaalka dunida sanadkan marka kulmo xiise badan ayaynu noqon doontaa oo kulmadaasi laakiin gruubkan waxaa soo bixi karaya baraaziil urugway arqantiin iyo colombiya halka kuwa kale gruubka ay ku hari karayaan sida la saadaalinayo caixões markana haddiinu eegnana kulmada kale jira xulka wadanka beljimka waxa weyaan waxa uu ciyaari doonaa kulankiisii ee eh, koowaad oo beljimka waxa uu ciyaari doonaa kulankiisii shanaad weeyaan iyagoo xulka wadanka azerbaijan ay la ciyaari doonaan caawa eh, kooda ama caawa eh, maqribka labaiyo tobanka iyagoo kulankaaniga uu xiso badan yeelan doono oo gruubka ay ku jiraan xulka wadanka beljimka waxaa laleeyahay gruub adag weyaan oo austrelia waa austria ayaa hogaaminaya oo gruubkan afar kulan ay ciyaareen saddex ka mid ay badiyeen beljimka toddoba dhibcood ayuu leeyahay sweden saddex dhibcood eh, xulka wadanka estonia oo afar dhibcooda azerbaijan iyagana hal dhibcooda haddaba kulankan xisaab badan waxay ku ciyaari karaan xulka wadanka beljimka ciyaartooydiisii waa uu heystaa oo waxa weeyaan iyagoo kulankii ugu dambeeyeyna ay garaaceen xolka wadanka lagu magacaabo watini waa estonia weyaan la ciyaareen saddex goole waxba ay kaga badiyeen kulankaasina rumel lukaku ayaa laba gool laliyey halka sidoo kaleetana ciyaaryahaan kale ee lagu magacaabo bakayoka oo daayar oo weeryahaan ah oo isagana mid ka mid a ah goolashii dhaliya haddaba macquulka ay ku ciyaari karayaan xulka wadanka beljimka waa lukaku oo hogaaminaya karescow sidoo kale waxaa jira ciyaaryahaan kale oo garabka ciyaara waana mid ka mida ah ciyaartooyda mustaqbalka loo arko inay ka mid noqon doonaan kuwa ugu muhiimsan waxaana eh, ciyaaryahaankan lagu magacaabaa eh, bakayoko waxaa la yidhaahdaa johan bakayoko waa wiil garabka midigka ciyaara sidoo kaleeto kulanka waxaa diyaar noqon doona ciyaartooy eh, aad iyo aad u khatar badan oo kulankaa jooga sida ciyaaryahaanada sida budshway iyo ciyaaryahaan kale ee masita u ciyaara jermi duku sidoo kale waa salemakaris sidoo kale ciyaartooy kale ayaa jira oo kulanka ka soo muuqan doona kevin bruni kulankan waa ka maqnaan doon maadaama inta sistinka ka dhiman uusan ciyaari doonin oo ciyaaryahaankan uu dhaawac u yahay dhanka kaleetana haddiinu eegnana isla kulamada kale jira kulanka ugu xiisaha badan waxa uu dhexmari doonaa ingiriiska iyo weliba xulka wadanka ukrein aawa toddobada habeenimo xulka wadanka ukrein waxa weyaan garoonkiisii waxa uu ku soo dhaweyn doonaa eh, xulka wadanka ingiriiska kulankii ugu dambeeyey ingiriiska weliba ukrein ay wada ciyaarayeen waa kulankii lix iyo labaatankii maaj oo wareega koowaad lagu ciyaaray stadia weyn olombic eh, waa garoonka weyn ee ku ciyaarto xulka wadanka ingiriiska weyaan ukrein markaa laba gool iyo hal ayaa waa laba gool waxba ayaa lagu garaacay iyagoo markaasi xulka wadanka ukreina garoonkooda kusoo dhaweyn doonaan caawa kulankaasi wuxuu noqon doonaa kulan xiise badan iyagoo xulka wadanka ingiriiska gruubka ay ku jiraan iyaga ayaa hogaaminaya xulka wadanka england ayaa hogaaminaya sidoo kaleeto waxaa jira kulamo kaleeto oo xiise badan oo la ciyaari doona laakiin kulanka ugu xiisaa badan waa ingiriiska iyo kulan caawa waxaa isha lagu haya ciyaaraanka muqaylo mudrigi oo ciyaara kooxda kubadda cagta chelsea ciyaaryaankan ayaa ku dhibtooday kooxda kubadda cagta blues laakiin caawa waxaa leeyahay waa inuu soo saara ciyaaryahankan maadaama xulka wadanka ukrein uga ciyaari doono zishenko iyo ciyaartooy kale ayaa ka hor doona halka ingiriiska waxa weeyaan ay ku ciyaari karayaan shaxdan waxaa weerarka hogaaminaya kayn bukaaya saaka ayaa jooga oo kulankan diyaara sidoo kaleeto waxaa leeyahay waxaa kulanka kaleeto oo kulankan lagu soo bilaabi doona ciyaaryahana ee aad iyaad u khatar badan sida filfordin oo kulankan ciyaari karaya sidoo kale dhaxda rice ayaa haysta oo aad iyaad u khatar badan juudi billingham waa cadareynaya sidoo kale kabtan henderson xataa kulankan diyaar weeyaan oo ciyaari karaya halka leeyahay golhayaha waxaa kusoo bilaaban doona golhaya bigfog waa golhayaha kuwaad xulka wadanka ingiriiska sidoo kaleet waxaa leeyahay masadaali kulanka macquul waa lagu soo bilaabo halka difaaca dhexena harri magway lagu soo bilaabi doono sidoo kaleeto inkastoo stonis uu maqan yahay laakiin ciyaartooy kale qadhex way haystaan oo waxa weyaan ciyaartooy badan ayaa jooga halka dambeedka midig iyo iyo bidixba binjilwal ay ciyaari doonaan sidoo kaleeto ciyaaryahan kale kyle wakar uu ciyaari doono kulanka marka gruubkan xulka wadanka ingiriiska afartii jeer ugu dambeeyey ay ciyaarayeen isreebka afartii jeer ugu dambeeye way shan iyo toban gool ayay dhaliyeen ukrein gruubka iyaga ayaa kaalinta labaad kaga jira lix dhibcood ay leeyihiin talyaaniga sanadkan waxa weyaan inkastoo laba kulan keliya u ciyaaray weli xaaladood ma sahlano oo saddex dhibcood ayuu leeyahay macedonia saddex maaltana waxay leeyihiin wax dhibco ma lahan marka talyaaniga laakiin waxauu la ciyaari doonaa caawa kuwii tobanka habeennimo oo dhubi dhiman xulka wadanka waa tobanka habeenimo waroobdhima weyaan talyaaniga iyo nos macedonia wada ciyaari doona waa kulamada xiisaha badan sareebka yurowga la ciyaari doona weyaan weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowrada idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markan haddiinu eegnana kabtanka kooxda kubada cagta liverpool virgil vandaj ayaa la ganaaxay iyadoona aynu ognahay in kulankii kooxda kubada cagta ee newcastle united la ciyaarayeen kooxda kubadda cagta liverpool in kulankaasi sideed daqiiqo uu rid kaar qaatay hadda waxaa leeyahay waxaa lagu ganaaxay eh, boqol kun oo geni sida warku ay sheegayaan virgil vandaj ayaa kaarka casaanka toos ah u qaatay sideed labaatanka daqiiq oo keliya markii uu ciyaaraya kulankii newcastle united ciyaartaasi liverpool kambaga cajiiba ay ku sameeyeen kooxda kubadda cagta newcastle united oo laba iyo kaga badiyeen xidiga reer holand ayaa aada uga carooday go-aankaasi waxaana uu si caro leh uga falceliyey garsooraha xilligaasi leelinayay waana garsooraha lagu magacaabo john brokis oo markii uu garoonka ka baxayn uu afligaadeeyey waxa uu seegayaa kooxda kubadda cagta liverpool saddex kulan oo soo socda iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool ay weyn doonta ciyaaryahaankan laakiin xiriirka afhayga ingiriiska ayaa hal kulan oo dheeraad ah ganaaxay waxaana uu seegi doona kulanka wolfis kadib fasaxa culolka markii laga soo laabto weeyaan sidoo kaleeto virgil vandaj ayaa dusha laga saaray ganaax lacag dhan boqol kun oo genis sida wararku ay sheegayaan marka waxaa leeyahay virgil vandaj gebi ahaanba waxa uu seegi doonaa laba kulan ilaa saddex kulan soo socda waxaanu ognahay in virgil vandaj uu kamid yahay xidigaha ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta liverpool sidoo kaleeto vandaj waa kabtanka kooxda kubadda cagta liverpool mar waliba waxa uu jecel yahay in uu halkaa eh, dabcan liverpool uu u ciyaaro laakiin ciyaaryahankan waxaa leeyahay ganaax ayaa dusha laga saaray dhanka kaleetana haddii aynu eegnana suuqa kili iibsiga waxaynu ognahay inuu soo dhammaaday kooxaha bermaliga ayaa mas-uul ka ahaa in ka badan lacag waaliya oo lix bilyan ilaa todoba bilyan ay qarashgareeyeen oo dhammaan kooxaha weya markii lasoo daro laakiin brimier leagu ayaa ugu badan haddaba kooxaha ingiriiska ayaa ku qarashgareeyey lacagdan hal dhibic lix bilyan si ay ula soo seexidaan ciyaartooy waaweyn oo ay gacanta ku dhigeen waxaynu ognahay in ciyaaryahaano waaweynay jiraan in moses kasedo boqol milyan laga soo bixiyey rais oo kale boqol milyan laga soo bixiyey sidoo kaleeto waxaynu ognahay in ciyaaryahaano kaleeto kooxaha markaas ingiriiska ay soo qaateen sidoo kale waxaanu ognahay in eh, kayn xil ciyaareedkan laga bixiyey boqol milyan sidoo kaleeto juudi billingham isagana boqol milyan laga bixiyey oo ku biiray kooxda kubadda cagta marangeyska real madrid heshiisyadii ugu waaweynaa ayaa ahaa toddobaatan milyan oo iman city ay ku soo qaadatay ciyaaryahanka juscow gavardiol sidoo kale rasmus hojilan oo milyan sidoo kale kooxda kubadda cagta united ayaa waxa ay soo qaateen mount halka liverpool aynu ognahay in lacag ku soo qaateen ciyaaryahaanka lagu magacaabo subersly waxa ay la micno tahay in kooxaha bermeliga lix iyo ay ka yihiin boqolkiiba shan dhibic bilyan oo yuuro oo ay lacagaha xidigaha dibadda ah ee ugu soo iibsatay taasi oo ay ku jiraan xidigu waaweyn oo markii la eego ku biiray kooxaha eh, real madrid sidoo kaleeto kooxaha kale wadanka ingiriiska laakiin eh, waxaa la leeyahay kooxaha ugu badan waxaa weeyaan chelsea oo xil ciyaareedkan lacag badan bixisay oo musikasedo ay soo qaateen sidoo kaleeto kooxa kubadda cagta arsenal milyan ay digaraas ay ku soo qaateen halka sidoo kaleeto ganars milyan ay soo qaateen marka fifa waxa ay diiwaangelisay in ka badan eh, toban kun oo heshiiso caalami ah suuqa xagaagan dhigan sidoo kaleetana waxaa leeyahay waxaa baxay lacag aad i u badan marka taa oo ka dhigan in kooxaha horyaalka bermeliga ay yihiin kooxaha ugu khatarta badan lacagta ugu badan bixiyey sidoo kaleet waxaynu ognahay in ingiriiska koox waaweyn lacag bixiyeen sida koox kubadda cagta mancity oo xidigo waaweyn ay gacanta kusoo dhigeen sidoo kale waxaynu ognahay koox kubadda cagta liverpool suuqi ayay galeen oo lacag badan ayay bixiyeen sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta chelsea man city sidoo kale sports xataa brayton nottingham forest kooxihii waaweynaa iyo kooxaha kale lacag badan ayay bixiyeen marka horyaalka bermeliga isaga ayaa rikoorkaas sameeyey lacagdan hal dhibic lix bilyan ayaa lagu qarashgareeyey kooxaha horyaalka bermeliga sidoo kaleeton waxaa kaalinta labaad soo galay kooxaha sacuudi arabiya sacuudi bermelig waxaa weyaan sanadkan lacag badan ayay shubeen sidoo kaleeto horyaalka wadanka eh, jarmalka waxa uu ka mid yahay horyaalada lacagta ugu badan bixiyey sidoo kaleeto horyaalka wadanka faransiiska sanadkan aad iy aad u shidan yahay oo b ayaa lacag badan bixisay oo lacag innabaana caadiyan sidoo kaleeto waxaynu ognahay kooxaha talyaaniga in lacag badan ay bixiyeen laakiin kooxaha wadanka sbain waxaa leeyahay waa kooxaha ugu yar ee lacagta yar bixiyey marka taa oo ka dhigan in kooxda ama kooxaha horyaalka wadanka spain barcelona lacag yar bixisay real madrid boqol milyan ee bixisay dhanka tan haddiinu eegna warar ku saabsan kooxda kubadda cagta jelsia jelsia waxaa weeyaan waxaynu ognahay xaalad darana way heysataa iyadoona jelsia lacag badanee bixisay ayaa haddana waxaa leeyahay waxaa sii dhaawacmay ciyaaryaanka romeo lafia oo ay dhowaan kasoo qaateen kooxda kubadda cagta sudahamtome ciyaaryahanka lagu magacaabo romeo lafia ayaa lagu soo waramayaa inuu ku dhaawacmay tababarka ka hor inta uusan xitaa u ciyaarin kulankiisii ugu horeee jelsia ciyaaryahaankan cusub ee qadka dhexe ee blues ayaa kooxda kaga soo biiray kooxda southamptom adduun dhan konton iyo sideed milyan oo yuuro laakiin weli kooxda uma ciyaarin oo wax daqiiqada tan iyo markii ugu soo biiray kooxda haatan xidiga ayaa muddo ee kasii maqnaan doona kooxda sabab la xiriira dhaawac oo soo gaaray ciyaaryahaankan saxafiga ee reer beljimka ciyaaryahaanka ama ninka lagu magacaabo saja waxa uu sheegay in xidigan uu shalay u dhaawacmay uuna ku dhaawacmay tababarka kooxdiisa wararka ayaan sheegaya in laafiya ay ku qasban tahay inuu dhaawiciisii ama xaaladiisii la dhayo ama ninka xaalad caafimaad markaasi lala tacaalo oo ciyaaryahaankan waxaa leeyahay saddex wiig ayuu maqnaan doonaa ama saddex isbuuc ayuu maqnaan doonaa taa oo ka dhigan in jalosiya xilli ciyaareedkan weli waxaa ogaan xaaladooda soo xumaan doonto laakiin weli jalosiya qadkooda dhexe waa wanaagsan yahay oo inzo fernandes iyo kasedo ayaa diyaara halka sidoo kaleeta leeyahay tobabaraha kooxda kubadda cagta ee chelsea mruji bujuntino waxa uu fursad ugu badan siin doona ciyaaryahankii dhowaanay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta chelsea ciyaaryahanka lagu magacaabo col balmer balmer ayaa la ciyaarsiin doonaa diyeshaha halka inzo fernandes iyo weliba ciyaaryahanka muskasido ay ciyaari doonaan qadka dhexe marka chelsea waxa weyaan xaaladda ayaa kusii xumaatay kadib markii romeo lafia oo dhaawac adag soo gaaray halka taageeraasha jelsena weli ay ka cabanayaan tababare mulusha iyo bargentino waxay leeyihiin tababare waxaan kaa doonaynaa in bakteriga naga dhaafto jelsia uma baahna xilligan oo kale bakteriya waxay u baahan tahay in weerarka ay ciyaarto haddaba jelsia ayaa noqotay kooxda ugu badan xilli ciyaareedkan shuudadka ugu badan sameysay horyaalka brmeliga waxay noqotay kooxda ugu badan jaanisyada khasaarisay waxay noqotay kooxda ugu fiican dhanka bosithinka boqolkiiba toddobaatan ay jelsia bosithinkooda ay tahay taa oo ka dhigan in ay ka wanaagsan tahay kooxaha waaweyn sida mancity liverpool iyo waliba arsenal marka taa oo ka dhigan in kooxda kubadda cagta jelsia xil ciyaareedkan baasaskoodii wanaagsan yahay laakiin qaybta dhammaystirka uu aad yaad u liito ama uu yahay système, rêve-moi, Shaoki. ugu dambeyntiina haddii aynu eegnana eh, naasir al khaliifa oo ah gudoomiyaha ururka naadiyada yurub ayaa ka hadlay suurtagalnimada in kooxaha sacuudiga ay ka qaybgeli karayaan champions leaga oo ah tartanka ugu xiisaha badan ee dunida al alkhaliif ayaa sheegay in ay adag tahay in kooxaha sacuudiga ka qaybgalaan tartamada yurub iyadoona ay kordhin ama iyada oo kordhinta kooxaha ka qaybgalayaan tartamada yurub dhowaan la filayo oo kooxaha la kordhin doono madaxweynaha kooxda kubadda cagta b g ayaa mar kale sheegay in mar kaleeto waxa uu ku guuleystay weya madaxweynaha xilka madaxtinimada xiriirka kooxaha yurub ay adag tahay waxa uu leeyahay waxa adag ba in sacuudiga ay ka qaybgeli doona tartanka jambis liga haddaba alkhaliif ayaa sharxay in ururka uu ka shaqeeyo sidii kooxaha badan ee yurub loogu ogolaan lahaa tartamada yurub maadaama kooxaha dhexdhexaadka iyo kuwa yaryaeraba ay rabaan in tartankan ka qayb noqdaan gudoomiyaha ururka naadiyada yurub ayaa hadalkiisii ku soo xiray in aan jirin ama aan juri doonin koox aan ka dhisnayn yurub inay ka ciyaari doonto champions leaga waxaa xusid mudan in madaxweynaha uefa alexander jervin uu sheegay in kooxaha yurub oo keliya ay awood u leeyihiin inay ka qayb galaan saddexda tarsan ee kalaha champions leaga yurub liga weliba conference leaga taasi oo ka dhigan in aysan macquul ahayn in waxa weyaan champions leaga aysan ka qayb noqon doonin koox aan yurub u dhalan ama koox aan yurub ka tirsaneen haddaba dhowaan ayaa aad loo hadalhayay oo waxaa la dhahayay kooxaha sacuudi arabia waxaa macquul ah kooxdii ku guulaysata wadanka ama horyaalka wadankaasi sacuudiga in ay champions league ka qaybgeli doonto laakiin wararkaasi gebiahaanba waa la beeniyey oo naasir al khaliifa oo ah gudoomiyaha ururka naadiyada yurub waxa uu shaaca ka qaaday inaysan macquul ahayn taa bedelkeedan waxaa laleeyahay keliya waxaa ka qaybgeli doona kooxaha saudi arabiya kama qaybgeli doona lakiin kooxaa yurub laakiin waxaa leeyahay waxaa jira tartanka calabol kaabka la yidhaahdo oo la weyneyn doona oo ka dhigan in koox weliba ama qaarada africa ka tirsanaato ama aasiya ka tirsanaato ama yuruba ka tirsanaato ee ka qaybgeli doona tartankaasina oo waxaa laga dhigi doonaa soddon laba naadi hadda tartankaasi uu kooban yahay laakiin waxaa leeyahay tartankaasi yaa la weyneyn doonaa kadibna kooxa sacuudiga way ka qaybgeli doonaan